الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixdan iyo afraad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray axaadiidtii dhaadheerayd ee ku saabsanaa ee ku saabsanayd shafaacada nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo qaybaheeda axaadiidtii waxaad moodaa inuu imaamku gebagabeeyey waxyaroo marka uun mulxaqaad ah ayaa ka dhiman marka waxaan isku dayaynaa saaka bal inaan khulaasayno axkaamtaas iyo masaa'ilka shafaacada iyo axdaadta maalinka qiyaamo kadibna bal aynu u wareegno axaadiidtii kale marka koobaad marka waxaynu leenahay waxaynu soo maray in ahlu sunna waljamaaca axaadiiu lwacdi walwaciid intaba ay aqbalayaan axaadiidta ku timid in dadka ahlu tawxiidka naarta laga soo saarayo oo ruu ahlu tawxiid uusan naar ku waaraynin hadii uusan cadaabka ka badbaadinba uusan ku waaraynin waa axaadiiu اlwacdi baabkaasay galaan axaadiiu shafaaca marka iyo adilada ku timid ee qur'aan iyo sunnaba leh baabkaasay hoostagahayaan marka ahlu sunna waljamaaca laa yaruduuna axaadii alwacdi wاlraja axaadiia rajada iyo wacdiga iyobohaya khayrka u sheegta ahlu qiblaha iyo ahlu tawxiidka ma radinayaan khilaafan lilwaciidiya khilaafan lilwaciidiya oon aga jeedno muctasile iyo khawaarij looga jeedo sidoo kale ahlusunna waljamaaca ma radinhayaan axaadiid alwaciid adilada waciidka ku timid iyo goodiga ku timid iyo in la ciqaabayo la naarayo dad ahlu tawxiida ah iyo wixii la halmaalaba waxaa weeye axaadiidta la halmaalaba ma diidayaana way aqbalayaan way qaadanayaan oo waxay leeyihiin bacdu ahli tawxiid oo asxaabu alkabaa'ira oon ka toobadkeenin dembigii kabiiridaay ku dhaceen baa la cadaabaya marka axaadiisulwaciidna way aqbaleen ma aysan radiyin khilaafan lilmurjia khilaafan lilmurji'a bacdu alwacdiya ama murjiada qaybkood qaybahood baa laga sheegaa ruuxa ahlu tawxiida sidiisuba naar geli maayo lamana cadaabayo marka khilaafan lilkhawaarij walmuctasila fii baabi alwaciid wa khilaafan lilmurji'ati walwacdiyati fi baabi alwacd intuba way ku khilaafayaan marka waxay sameeyeen aljamcu bayna nusuus اlwacdi wاlwaciid nusuusta wacdiga ku timid iyo tawciidka ku timidba in la jamciyo labaduba lagu dhaqmo liأnna alcamala bاdaliilayni أwlى min ihmaali axadihima adilada in lagu dhaqmo oo mid walba sidiisa loo qaato oo la kala khasiso oo laysku fasiro ayaa ka haboon in qaybna la qaato qaybna la diido macnahaas waynu soo maray taas halkaasaynu kaga tegaynaa qaybta labaad ee khulaasada cashirkii dheeraaye usbuuca ka badan soo socda taqriiban ashafaaca dadka ergeynaya waynu soo maray inta noocay yihiin malaa'igta ergeyn oo shafaaco qaadi ambiyadii rususha shafaaco qaadi oo ergeynaya waxaynu soo maray ahlu tawxiidkii muslimiinta caadiga ergeynaya waalahdu ergeynaya intaasoo nooc ayaynu soo maray waxaan nusuus kale ku gaari doonnaa insha allahu tacaala in qur-aanku uu ergeynaya saaxiibkii u shafaaco qaadi soonku inuu shafaaco qaadi doono shuhadadu inay shafaaco qaadi doonaanoo hal shahiid keliya uu u shafaaco qaadi doono fii min ahli intuba waynu gaari doonnaa waxaynu gaari doonnaa awlaadda iyo ubadka oo waalidiintood u shafeec qaadi doona marka dadka shafeeca waa badan yihin laga bilaabo malaa'igta laga gaadho dhallaanka yaryarka ah qur-aankii qaarigiisiibuu u shafeec qaadaya marka taana waynuway iman doontaa insha allah yaa loo shafeec qaadaya shafaacadu waa laba qaybood laba qaybood wey shafaaco keenaysa cadaabka in lagaa khafiifiyo iyo shafaaco keenaysa cadaabkiiba in lagaa saaro labadaa nooc wey shafaacada keenaysa in cadaabka lagaa khafiifiyo gaal iyo muslimba way u taallaa gaal iyo muslimba way u taallaa oo gaalada qaybo ka aynu gaari doonnaa in cadaabka laga khafiifin doono sidii abu aalib oo kale amaa shafaacada keenaysa in cadaab lagaa saaro naara gasha lagaa bixiyaba laa taqacu ila liahli tawxiid laa taqacu ila liahli اtawxiid miduu qur diiday famaa tanfacum shafaacatu shaaficiin yidhina waa midas middaa weeye ee keenaysa in cadaabka lagaa saaro taana waa masalo masalada saddexaadee raacda anwaacu shafaaca shafaacada nabiga markaynu hadda ka hadalno way fara badan yihiin intaasoo qaybood weeye qaybo badan hadda waynu soo maray qaybana waxay ku iman doontaa aakhirka fii kitaab ashraad isaaca walfitan qaybaynu ku gaari doonaa shafaacada nabiga calayhi الsalaaة wasalaam alxaafid الdahabi fi kitaabi ihbaat الshafaaca wuxuu ka dhigay toddoba qaybood waa shafaacaة الnabiy calayh الsalaam ma aha ahlu tawxiidka shafaacaya tii malaa'igta iyo tii qur-aanka iyo tii owlaadda iyo soomka iyo acmaasha kale shafaacaysa iyo khalaa'iqdii kale ma aha nabiga calayhi الsalaaة wasalaam shafaacadiisa keliya yo wuxuu ka dhigay alxaafid الdahabi fi kitaabi ihbaat الshafaaca toddoba qaybood alxaafid bn xajar fatxulbaariga asagu markuu ururiyey waa sagaal qaybood buu yidhaahdaa sagaal buu gaadhsiiyey inta inugu waaweynada ugu muhiimsanayd waynu soo marray fii saxiix muslim baynu ku soo marray ashafaacat alcudmaa oo ah in dadkii maxsharka iyo banka qiyaamo taagnaa loo ergeeyo oo looga ergeeyo in la kala dhaqaajiyo oo nin walba wuxuu kasbaday lagu xukumo oo wixii ahlu tawxiida ay jidka siraad maraan wixii kafarana ay asnaamtooda iyo ilaahyaday caabuda intii loo sawiro ay raacaan naar ku hoobtaan oo la kala baxo waa ashafaacat اlcudmaa waxaa loo yaqaana alshafaacatu liahli اlmowqif wahiy ashafaacat اlcudmaa wahiya almaqaamu اlmaxmuud wixii kaleo dhan marka waa iska tawaabic meesha ambiyo iyo khalqi iyo makhluuqaadba nabiga ay kaman doonaan ee nabiga la mahadin doono oo magaciisa muxamada calayhi salaatu wasalaam mahad badane ama la mahadi ahaa uu si fiican u muuqan doono horaanba waa muuqday maalinka iyada awey kala baxa maalinka iyada awey shafaacada labaad waynu soo maray waa ashafaacatu fii ikhraaji ahli tawxiidi min annaar inuu nabigu ka ergeeyo in ahlu tawxiid naar galay naarta laga soo saaro shafaacada saddexaad iyadna muhiimka ah dad ahlu kabaa'ira oo dunuub kasbaday ay ku muteen inay naar ku galaan ayuu nabigu ka ergeynayaa in eh, ilaahay ka badbaadiya naarta ayada ah oysan naar markaa gelino bannaanka ilaahay uu ka marinaya naarta ayada waxaynu soo maray oo inoo dambey darsiga shalay in nabigu uu ka ergeyn doona calayhi salaatu wasalaam dadka ahlu jannaha in in jannada loo furo dadka ahlujannaha in jannada loo furo ana awalu man yashfacu fii dukhuuli اljanna waa inaga shalay soo maray xadiidka anas soo ma ahayn mise xadiiu abi hurayru ahaa inuu xadiiu anasaabaan u malaynaya xadiiu anas ana أwal الnaasi yashfacu fi اljanna fii dukhuuli اljanna xadiidkaasna waa inaga soo mara waa maxay ergalka afraad wey mise waa tii saddexaad tii afraad ahlu jannahu inay jannada galaan buu nabigu calayhi الsalaaة wasalaam ka ergeynaya ergada hanaad ee shafaacada shanaad ee aad u qiimo badan waa dad ahlu tawxiid oo ahlu janno ah yuu wuxuu ka ergeynayaa in loo kordhiyo darajadooda jannada darajada jannada oo la dallacsiiyo meeshay lahaayeen ee camalkooda ilaahay uu ku siin lahaa buu nabigu ka ergeynayaa meel ka sarraysa rabbi inuu siiyo calayhi salaatu wassalaam xadiidkii waad garanaysa waa inoo iman doonaa fii muslim allahuma اkfir liabi salamata warfac darajatahu fi اlmahdiyiin abu slm markuu geeriyooday yuusufbana wuxuu ilaahu abu salama u dhaaf darajadiisana kor u qaad meeshuu leeya ilaahu ka daalacsiiyo biyaanooyin iyo dabaqii sare allow gee marka way howlo badan tahay shafaacada iyaduna aad u qiimo badan waxaa ka mid ah fi fii takhfiifi اlcadaabi can bacdi ahli اlkufri adeerkii abu aalib abaalkuu geystay iyo gacalnimadiiyo garabku nabigu u galay nabigu waa ka ergeeyay in cadaabka laga fududeeyo asagoo ahlucadaab ahlunaarka gaalada la cadaabaya ugu cadaab yar maca daalik wuxuu moodaya wax ka cadaabkul adduunka inuusan jirin haddee naar meel qabow lahayn shafacaadka waaweyn ayaa ugu muhiimsan wixii kale khilaaf saasa kama sii jiro ama waa laisku celcelin karaa waxaan wax yar ku daraynaa marka tartiibka axaadiistu taqdiim iyo taakhiir fara baa ku jiray dhacdooyinka maalinka qiyaamo dhici doona qaabkay u tartiibsan yihiin cala nusuusi sharciya aw cala araajix min qowli ahlicilmi ayaynu wax yar dul marka nin laga soo baxo qubuurta lasoo dare banka qiyaame weyn baa la imanaya carasaat lqiyaama iyo mowqif iyo ardulmaxshar iyo intuba waa la yidhaahdaa maxsharkiiyo bankaasaa la imanaya waa inagii soo marray dee in badanoo dheer baa la taagnaanayaa ilaa dadka qaarkood ay tamaniyaan in la kala dhaqaajiyo meesha lagu kala dareero haddayba doonto naar ha la geeye ha la cadaabe qiyaamkaa dheer ee la baaba'ahayee halkaa dhakada la isu keenaya qoraxda ee nin walba uu rafaadayo ee xaaladdu ay adkaato oo ilaahay uu ka yidhi fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinkaa marka xaaladdu ay aad u kulaato ishu dhiigto waxaa xigi doona intaan wax kala dhicin waxaa la kor oo la tusayaa mal ambiyado dhan nabi walba waxaan u soo horaynayaa in la soo koryeelo oo la tuso nabiga xawdkiisii darkii macaanaa ee laga cabayey kaasaa yaa la markaaba muuqanaya marka haddee muddo ilaahay yaqaana la taagnaado banka oo la baabo oo la rogmado oy baryadu isdaba marto ayaa nabiga xawdkiisii la kor yeelaya intuu ilaahay u qadaray baa ka cabaysa waa ishaaro wanaagsan oo ninkii xawdkaa ka caba inuu badbaadayo oo uu naar ku waaraynin kutusaysa wey ninka aan ka cabinna malagii ayaa galay nabi walbana markaa markuu kiisa nabigu uu eh, kor yeelo nabigu ummadda uu ka waraabiyo nabi walbana xawdkiisii baa la tusayaa ummaddiisibuu ka hagayaa iyo dadka rumeeye raacee muslimiinta ahaa mar labaad baa mowqifkii lagu noqon oo xawdkii hawshiisa la xidhi banki qiyaama waxaa la taagnaan intuu ilaahay doono in la taagnaado subxaanah wa tacaala sidii baa loo cadibmi oo loo rafaadi oo baryadu isdabamari markaa dambe ayaa dadka banka taagan waxay odhanhayaan ah, inooga ergeysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuna aadam baa loo tegi waanagii soo marray qisada dheerayd min abina aadam ilaa nabiyina muxamadin calayhi salaau wasalaam markaa dambuu nabigu shafaaca qaadaya marka ashafaacat alcudmaa fi ahli lmowqif waxaa ka horeeya qiyaam dheer iyo xawdkii nabigoo laga cabo iyo nabi walba xawdkiisoo la tuso ayaa ka horeeya kadib ashabaacat اlcudma waxaa xigi doona waa inagii soo marray in ummad walba loo yidhahda raaca wixii aad caabudayseen kullu umma ha raacdo litatabic kula ummatin maa kaanat tacbudu fi اdunya nin walba sanamkii iyo geedkii iyo awliyadii iyo ahlu qaaburku daba tagnaa baad la raacinaya naar baa wixii aan alla caabudaynin oo dhan lagu min abina aadam ilaa nabiyina muxamedin calayhi salaatu wasalaam ayaa soo haraya oo ahlutawxiidka ah ahlutawxiidkaasi marka ama mukhlisiin dhab ha noqdeen ama niman tawxiid muujisto oo inasira ha noqdeen sida munaafiqiinta oo kale bankaasa lagu soo harhaya waxaa bilaaban markaa xigi doona cardu alacmaali cala alcibaad axad walba camalkiisii baa loo bandhigi bandhigaasi waa bandhig dood weeye yowma taأti kulu nafsin tujaadilu can nafsiha camalkaadii baa nin walba ilaahay u bandhigaya axad walba miyaadaan waxaan samaynin kan miyaadan yeelin axad walbana wuxuu moodayaa ilaahay keligii inuu la hadlahayo laysa baynahu wa bayna allaahi tarjumaan cardulacmaal baa xigi doona oo cardiga waa cardu xijaajin wactidaar nin dooda nin cudurdaarta halkaasay hawshuu tegi doontaa carduacmaalka lilcibaad waxaa xigi doona alxisaab marka la bandhigo hawshii la ictiraafo nin walba wuxuu ka dooday iyo wuxuu diiday iyo wuxuu dafiray iyo wuxuu qirtaba hawsha xisaab baa bilaabanaysa wanadacu lmawaasiin alqista liywm alqiyaama ayaa tegaysa waa xisaabtii baa markaasi la gelaya bacda alxisaab waxaa dulduulaya atataayur baa bilaabanaya lisxaa'if alacmaal aw lisuxuf alacmaal nin walba kitaabkiisii iyo diiwaanka wax loogu qorayay iyo waraaqihiisii baa duulayo gacanta loo gelinaya wixii alkhayr gacanta midig baa kitaabkooda laga siinaya wixii alhushar ahaana gacanta bidixi baa laga siinaya nin walbana kitaabkiisa inuu akhriya loogu dhiibaya marka intii xuquuq lagugu yeesho aad muranto buuggii fooda lagaa geliyo akhrisaa lagu leeyahay markaad idkaa u soo akhrisato ood buuggii waxa ku yaallo waxaad dafirto iyo dagaalantay ka dhigto ilan bini ma war meel laga marana ma jirtee ayaa xisaab labaad lagu noqonaya tii hore cardi bay ahayd xisaab guud bay ahayd hunaa waxaa wey buuggaadi waaka iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba asagaasaa lagu dhiibi ood akhriyi ood kala baxaysa bacda qiraa'ati اlkutub wa bacda alxisaab maxaa haan doona kutubta marka la akhriyo oo nin walba kitaabkiisa akhristo xisaab baa ku xigi xisaabta hore maxay ahayd xisaabu ictidaarin wa xijaaj ka cardi alacmaal tud labaad baa bilaaban oo ah xisaab looqa xisaabu qaطci اlmacaadiir ma annagaa ku dulannay kitaabka maxaa ku qoran matan ka waran waanqabaa mitan ka waran nuunnu hadduu dhaho afka la shorotayn yaa darooriyamahaya jidhkaa hadli lugaha hadli gacmaha hadli kala bax wey xisaabta u dambaysa waa xisaabu qaطci اlmacaadiiri wa iqaamat اlxujaj dood iyo tii waa anaa wax ma samaynin iyo soo dhammaatay laga soo teg diiwaan baa laguu dhiibay diiwaankii baad akhrisatay hadda waxaa lehaya ka xisaabtan buuggi maxaad ku aragtay miyaa lagu dulmiyey ma malaa'igtaydi baa ku dulmiday ma addoommii wax kaa qoraya baa kugu xadgudbay ka hadal hadduu dafiraad isku dayo waxaa laga sii dayn gacmihiisii iyo jidhkiisa hadla iyo lugihiisa xisaabta u dambaysa waxaa xigaya almiisaan markuu wax walba ruuxu qirto oo lagu kala baxo oy gacmuhu hadlaan oo lagu darooryamaan wax walbana ictiraaf noqdo oo ruuxu qiilku ka dhammaado yeeley hadaba buugaadi ama adiga qudhigaada ama acmaashaadii baan miisaamaynaa fiirso istaag halkaa fiirso miisaanka ilaahay cadligiisa subxaanahu wa tacaala qiilkao dhan baa lagaa dhammayn saadaad u dhimatay oo qabriga lagaa soo bixiyood banka qiyaamo timaado ilaahay waxaad kasabtay wuu ogyahaye hebelow soco gar naarta adugu soco gal jannada sooma dhihi karo ilaahay waa ogyahay wax walba waa la socdaa addoonna dulmi mahayo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid laakiin waxaa weeye qiilka u dambeeya lagaa dhamay kitaabka ku celi xisaab guud baadhasho wada hadal hoose wad marka u dambaysaye soo istaag wey miisaankaada fiirso kafatay miisaan baad fiirin camaashaa la miisaami markaa dambe ee bacd almiisaan yimaado waa kala bixi dadka طawaa'if iyo asnaaf wاطuyuuru calىa ashkaaliha taqac baa loo qaybin uxshuru اladiina dalamuu waaswaajahum wma kaanuu yacbuduun wixii isku sinfi ah isku sinfi bay noqonayaan ninka cadaabulqabriga inkirsanaa inta cadaabulqabriga dafarsanayd baa la raacinaya ninkii xumaan iyo qolyo gruub ku ahaa gruubkiisi baa la raacinaya waaswaajahum ay nadaa'irahum waashbaahahum waa la kala bixi ahluuhdigii ahluzuhdigaa lagu daraya dadkii soomka badnaa jamaacatu saa'imiin baad la raacinaya ahlqur'aan ahluqur'aan baad la raaci waa la kala bixi allah yow la kala miiranya meelaha ay raacin buuri ninkii ku khaldameyna wuxuu hi allah waa la kala miiran yahay meel lahay raacin buu marka maansadii buu khalad u qabtay dhan kaleu ka saaray marka dadka loo kala saara senfin senfi guruub guruub koox koox urur urur bimacana acmaal baa laysku raacinaya meesha qabiil maanta ma jiro camal iyo waxaa laysku raacay nin walba wuxuu kasbaday baa loo kala qaybsami marka ayada ah weeye marka banka sraadki jidki sraad la istaajinayo buundow weyn la saarayo jahanamo marka buundo weyn jahanamo la saaro intaan weli lagu dhaqaaqin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ifkii nuurka tagsiinaya mugdi bay noqonaysaa qabla asiraad wa qabla jisri jahannama taqacu ulma mugdi dhici mugdigaa markuu dhaco wixii ahlu tawxiid ah munaafiqoodii iyo muminkoodiiba waxaa loo daarayaa nal baa u iftiimaya haddaba ku socdaa laleeyahay ku dhaqaaqa wixii ahlu tawxiida nalkii iftiinkii waa u soconaya iyo nuurkii waddaday ku marayan jidka saraad bay ku marayaan munaafiqiintu markay jidka saraad saafidda u saaraan nalkii waa ka tegahaya ilaahay waa ka daminaya waxaa ka galaatayga ka daadanaya iyo sheebtaa naar jahanamay ka duulayaan inaga soo mara fi saxiix muslim in narka marka hore la siin oo iftiinka nuurku ay ka qayb qaadanayaan marka koobaad munaafiqiintu lianno shay qiimo badan intii lagu siiyo in lagaa dafo waa muraaraadilaac ilmaha yara carruurta haddaadan wax fiican aadan siinin wuu iska sabri aabba ma ii keentid aabba ma diisi intaasuu ku haynayaa laakiin markaa shayguu raba u dhiibto aad ka dafto ilaa galabkii ooyaya uu muraaraadilaacaya wax aamusiye la heli maayo marka intii nuurka loo daaro yaa laga daminaya jahanabay marka ku hoobanayaan kulligood muslimiinta waa inaga soo maray fa minhum makhduushun naajin iyo minhum yamuru ka mari اlbarqi ka mari الriixi ka mari الطayri ka mari jiyaad اlkhayli ama ajaawid اlkhayl baad soo marteen wa ka shad الrijaali ilaa ay acmaashu la go'do nin walba ay meel xun dhigto bacdu alaba igu baraarujiyey sheekh yaxya ugu baraarujiyey shalay xadiidkii inaanu taabanay ahayd halkaas haddaaban xusuustay shalay waxaynu soo maray jidka saraad markay ahlu tawxiidku marayaan munaafiqiin waa hadheene tajri bihim acmaaluhum acmaashoodii baa la soco ninkan camal la iman xaggee aadaya man qaala laa ilaaha illa allah walam yacmal xaggee aaday tajri bihim acmaaluhum baa la yidhi haye ninkan camal la imanin kama tirsama ummadda jidka maraysa shuqulkuma laha tajri bihim acmaaluhum xataa tacjiza acmaalu lcibaadi xataa yaji'a arajulu falaa yastaiicu sayra ilaa zaxfan camal haba yaraadee nimaan la imanin meeshaa mari maayo yuu raacay gaaladiisiibuu raacay munaafiqiintii iyo la halmaale sheekh maxmed cabdiwahaab marka waa kii odhan jiray fii kitaab kashfu shubahaat aakhirkiisa من قال laa إله إلا allah walam yacmal فهو munaafiq wa axad lmunaafiqiin waa runtii qolyaa fahmi waaye oo sheekha ku naqdiyey oo cirka isgeeyey o iswaalay iska ilaali in cabdiwahaab warkiisu war sahlan ma aha kaana min adkiya alcaalam faqiihan fatinan masaa'ilku la soo baxo xertu iyo masaargaabku ma fahmaan masaargaab iyo ma fahmaan iska ilaali maxaa ka dhexeeya munaafiqaas iyo munaafiqa asalkaa ee la yaqaana mid walba cadam alcamali munaafiqu camalkiisa lama aqbalo waqad qaala laa ilaha illa allah ninka asaguna intuu laa ilaaha ila allah yidhi hal camal aan la iman waa kal munaafiq laa camala lahu maxay ku kulmeen alcila aljaamica baynahuma maxay wa intifaau اlcamali min kilayhima maca qowli kuli waaxidi minhuma laa ilaha ila اllah muxamadun rasuul اllah waxba yaan hadda hawshaa kusii mashquul mar horaan ka hadlay waa inay in badan ku odhi cilaaqaة الnusuusi واladilati cinda ahli الsunna wa cilaaqaةu bayaanin wa takmiil hawshaas haddayana ku mashquul xaggeen maraya dib aan u noqdee nuurkii munaafiqiinta haddii laga demiyo waa inaga soo maraysa calayhi salaatu wasalaam jidka siraad istaagayo oo u leh allahuma salim salim allahuma ummatii allahuma ummatii ilah ummadda kadibna dadku waxay ku marayaan jidkaa siraad calaa qadri acmaalihim ninkii intuu camalkiisu la daciif mari waaye ka hoobtana ay naartu la hadhana aakhir wuxuu ku baxayaa bishafaacati ashaaficina o biraxmati arxam araaximiin kadib waxaa imanaya markii jidka siraad laga gudbo misale khilaafiya xawdkii baa mar labaad la soo celin ila waa la soo rafaaday jahannabii qiiqeedii baa la maray dhib badan baa maalinkii hore la cabay ka dambaysay la nastay mar labaad baa intaan jannada la gelin xawdkii nabiga laga cabi waa culumaa yidhi culumaa odhanaya xawdkuba bacda jahannamo wey bacda siraati iyo intii jahannamo la maray kadib baa xawdku imanaya wasawaabu inuu ka horeeyo wey ka horeeyo laakiin waa ra'yiga culammada qaarkood ay qabaan bacdu nusuusna u daliishadeen iska marka jahanamo la maro jidka sara laga gudbo ama xawdkaba laga cabo calaa ra'yin waxaa xigahaya alwuquufu fii carasaat اljanna horaan baad soo martay alwuquufu fii carasaat alqiyaama huna waa maxay banka iyo ardaaga jannadaa la istaagi muminiintoo dhan baa halkaa iman marka ayadaa maxaa la rabaa muminiintaa loo kala qisaasay ayagaa kala bixi weli ayaga lama kala saarin muminiintii wax kala tabanaysay cuqdad isku qabay wax kala sheeganayay alqisaasu bayna ahli tawxiid baa bilaabanaya kadibna cuqdada laga saaro oo nin walba xaqiisa kale laga siiyo walaalka cafi la yidhaahdo cafin maayo intaa ku darso jannooyinka qaado ilaahay baa kala maslaxaynaya ilahay markaa waa kala maslaxaynaya marka la kala maslaxo hawshu dhammaato wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin baabilaaban kada iyagoo saafi ah waxba isu qabin oo walaale ilaahay ah jannada gelayaan jannada gelideeda waxaa u horeyn subana calayh salaatu wasalaam waxaa ku xigi fuqaraau lmuhaajiriin waxaa ku xigi fuqaraau lansaar waxaa ku xigi uma alaqniyaau aqniyada ugu dambayn xisaab gooniha meesha iyagoo lagu xisaabi tii hore islaamka la soo mareen iyo bini oo dhan tu u gooni ah oo xoolihi ay lahaayeen iyo xuquuqdii bani aadamka iyo xaqu naaskiibaa gooni loola bixi an boqoloo sanoay ka dambaynhayaan fuqarada jannada oga dambaynayaan an oo sano nusuustii an boqoloo sano ninka maalka iskale xisaab goonia ku hadhayaa fuqaraduna ay markaa jannada ku dhuflaynhayaan shalay waa inagii soo maray inuu xadiid tilmaamayay in nabigu ay garbinayso haweeney haweeney hadday nabiga raacday hore oo la gasho ayaday nabigaa u horayn kadibna waxaa xigahaya fuqaraء اlmuhaajiriina uma fuqaraء اlansaar uma alaqniyaau ayaa xigaya oo ahlu tawxiidka ah ilahay baa marka qaabka u tartiibin dambe garanaya subxaana wa tacaala qaabkaasay isu suran yihiin u tartiibsan yihiin axdaata iyo ahwaasha maalinka qiyaama dhici doonta intaa inaan baraarujiyo waa rabay maadaama aan in badan cashirku soo socday marka bal aan bilowna cashirkii wixii aanu ka gaarhna saaka baabu ducaaءi الnabiy sal sm lummatii wuxuu baab yahay ducaduu nabigu u ducaynayo ummadiisa wa bukaa'ihi oohintiisa nabigu uu abaroortay shafaqatan calayhim ay shafaqatan danqasho calayhim calaa ummati u danqanayo oo u naxariisanayo xadaثna yunus بn cabd اlى الsadفi qaala ahbarana ibn wahbin cabdالlah qaala ahbaranii camr bn xaariث almisri kuli sanadko dharka ku dho misriyiin weeye xat الصaxaabiy أna bakr bna sawaadta almisriy xadaahu wuxuu u sheegay camr can cabdiraxmaan bni jubayr almisri bu oga tabi can cabdilaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma cabdulahi bni camr bni caas maynu soo maray inta xadiiu ku leeyahay muslim soddoniyo toddobo waynu soo maray ah soddoniyo toddobo labaatanoo muslim la tafaruday iyo toddobiyo toban ay wadaagaan toddobiyo toban ay wadaagaan bukhaarina sideed xadii buu la dheeryahay oo gooni u wariyaa sideed xadii marka soddon iyo lagu daray meeqo way afartan iyo afartan shan xadii buu saxeenkao dhan ku leeyahay waa nina axaadiis badan ilaa toddoba boqoloo xadiis ilaa kun buu wariyaa can cabdilaahi bni camni caasin radi allahu tacaala canhuma ana anabiya sala allahu calayh waalih wasalam nabiga ilaahay tala wuxuu akhriyey qowl allahi ilaahay hadalkiisa caza wajalla fii ibraahiima ibraahim uu ka tabiyey yani aayaddii nabilahi ibraahim ku saabsanayd ayuu suubanuhu akhriyey oo ahayd rabbi rabbigo inahunna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kaiira min annaasi dad badan bay dhumiyeen ay wax ma dhumin karaane sabab bay u noqdeen wey dad badan baa ku kadsoomay adduunyaa dadka dhumisaa lagu dhi ku kadsoomeen baa loo jeedaa sabu dalaal bay noqotay adlalna kaiira min annaasi bay dhumiyeen faman tabicanii ruuxii raacee towxiidka igu raaca faman tabicanii fi tawxiidi wاddiin fainahu minii anuu iga tirsan yahay minii waa minti itisaaliyada loodhan jira la tabciidiya waa bar aniga igamida ma ah may anuu ila xidhiidhaa wey qaraabinimo diineed baa naga dhaxaysa marka minta itisaaliya dhan wadaadaha nuxaadda qaybo ka mid a nimanna waa tabciidiya iskaga nafbaxaanoo waxay dhahdeen waa tabciidkii macnawiga ahaa tabciidka laba qaybood yay ku leeyihiin tabciid xisi ah iyo mid macnawi ah marka waa tii macnawiyada yidhaahdaan itisaaliya ku daa wa qaala ciisa fainahu minii waman casaanii fainaka afuur raxiim nabiyulaahi ibraahim meesha wuxuu marka e, e, ishaarayaa inuu ilaahay tuugahayo u tuugahayo u baryahayo kuwa cusaada ah waman casaanii ninkii caasiye ee khilaafa fainaka afuur raxiim alla u dhaaf weeye hade waxba u noqon mayside iskaga dhaaf laakiin waa talmiix inay oola aada nabigu waa ka xishooday ibrahim laakiin si sarbeeban buu all u baryey man casaanii fainaka afuur raxiim ma dhihin marka hore waa jismiyey man itabacanii fainahu minii meeshaan maruu mari anuguna jannaan u socday alla waad ogta ayb kuwan kale maxaa le man casaanii fainaka afuur raxiim ilahu cadaab ma dhihin ilaahu waad cadaabi karta xataa ma dhihin waa ka leexda hawshaas maxaa yeelay fainaka afuur raim lanna almaqaama waa maqaamu raxmatin wamaqfira ilahay in la baryo wey hadalka hadal aad quribi waa ku khaldamay quribi waa ku khaldamay aayaddaa sharxa iyo xadiidkan labada nabi ciise iyo ibraahim hadalaad isleedahay show amuu khatarba ku yahay oose ku ficina maqaamkooda ayuu ku hadlay hadda ku mashhuuli maayo oo wuxuu leeyay nebi ibraahim iyo ciise maysan alla baryin ummadooda oo maysan baryin in ilaahay badbaadiyo baryadu marsiqa iyo xan baad doonaysaa waxay dhaheen soomaali nin kuudkaada sara joogsado nin walaalkaa oo ku arka inaad gaajaba la istaagi intaad istaagto inaad kufto macno darro waa inuu ku gartaa la rabaa maba inaan kici kale waad aragtaa inaan inaan ku bariyo ama jeebkaada laac maxaad igu kalifi maad i garatid maxaa loo wada dhashay haddaan la isfahmaynin idan nabiyulaahi ibraahim hadduu yii man casaanii fainaka maxaa dhiman ii sheeg waxaa dhiman waman casaanii fa innaka kafuuru raxiim macnedu waa maxay alla dhaafi karta u dhaaftana waa jeclahay ayib nabiyullaahi ciisa wa qaala watala watala qowla ciisa bay ku ficnayd wa qaala ciisa ciise wuxuu uhi calayhi salaatu in tucadibhum allow haddaad cadaabto fainahum cibaaduka waa addoommahaadi fainahum cibaaduka baryaah laftirkeedaa baryaah fainahum qad casowka ma dhihin muxuu yidhi ilaahu haddaad cadaabto waa addoommadaadi addoonna muxuu mudan yahay in loo naxariisto in loo naxariistu mudan adoon laga sareeyo oo la maqoonin karo wixii doon laga samayn karo fa inahum cibaaduka laftirkeeda barya wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana allow dembidhaafkaad u dhaaftay ma keenaya daciifnimo u fiirso xikmada fainaka anta alcasiizu alxakiim anta alcasiiz axadka sharafta leh haalibkaad tahay alxakiimu falkasane shay walba meeshuu mudan yahay dhigo haddaad mid caasi allo dhaafto ood janno waa min alxikma haddaad cadaabtana waa min alxikma haddaad mid faajira u dhaaftood u naxariisatana ma diidayso cizadaada iyo sharaftaadii lanna alcasiiz yafcalu maa yashaa bixikmatin wa iraada idan labada nabiba ilaahay waa bariyeen siyaaqaad iyo asaaliib kala duwan wax loo bariyo iyo wax u bariyeen fa rafaca yaday nabigu marka wuxuu ku dayanayaa ibraahim iyo ciise ku dayday marka baryuu la istaagay halkanuu nabigu barya ka fahmay calayhi salaau wasalaam farafaca yadayhi gacmihiisbu nabiga kor u qaade waqaala wuxu uhi allahuma ummatii ummatii ilaahu ummadayda alla aniguna ilahay ummadayda waa bakaa nabigu waa booyey ama waa ooyey faqaala allahu caza wajalla wuxuu ihi yaa jibriil aad buu nabigu ilahi u baryey duca dheer gacmaha kor u taag idhab ilaa muxamadin muxamed u tag jibriilow warabbuka aclamu rabbigaabaana kaa ogaal badan wuxuu maxamed u ooyay laakiin orod xilkaada qabso ayb faslhu weydii maa yubkiika ixtiraamu tahasus weeye ayb ilaahay toos buu u weydiin karaa malaa'ig kaleu diri karaa laakiin malagga u xil saaraa inuu safiir ka noqdo bayn allaahi wa bayn arasul yuu ahaa jibriil la gacan dhaafi mahayo lama gacan dhaafaayo waxaa weeye adaa xilkan lagugu maamuusee wadow hawshaada idhab ilaa muxamadin warabuka aclam weydii maa yubkiika kudheh maxaa kaa ohinaya ku dheh faataahu jibriil jibriil baa nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam fasa'alahu waa weydiiyey fa ahbarahu rasuulullah rasuulka ilahi baa u sheegay bimaa qaala wuxuu yidhi faahbarahu rasuulullah bimaa qaal wuxuu yidhi allahuma ummatii ummatii baan idhi waa ibraahim iyo nabi ciise hawshoodii baan xusuustay ummaddii baan rabu u bima qaala wuxuu yidhi wahuwa allahna aclamu ogaal badan wey faqaala allahu ya ibriil jibriilow idhab aad ilaa muxamadin aad faqul waxaad tidhahdaa inaa anagu sanurdiika waanu kaa raaligelinayna waan kugu raaligelinaa fii ummatika ay fii shani ummatika ummadaada hawsheeda iyo masiirkeeda iyo ma'aalkeeda dambe waanu kaa raaligelin wey waxaad ku qancdaanu samaynayna kula noqoto waa fii ummatika ay masiiru ummatika maxaa ummadda qayb ka mida ah naar bay gelayaan laakiin aayatiinka dambe nabigu waa qacaya waa ka baxa waa laga saaraya walaa nasuu'uka ku xumayn mayno wejiga kaa xumayn mayno walaa nasuu'uka waa tafsiir iyo tawdiix sanurdiika sanurdiika ruuxii la raalli geliyo lama xumaynin ruuxii la xumeeyo lama raalligelinin idan waa isfasirayaan midaasu imaamku ku khatimay waa muhiim jiddan imaamku wuxuu ku khatimay xaadiiiisu usoo tartiibka muslim in badan baan soo ishaaray waa tartiib daqiiqa ah wey markuu axaadiii shafaacada khaaski iyo tii caamki waxoo dhanba ka soo hadlay wuxuu ku khatimay xadiid keenaya masiirka ummadda uma dambaysa waa maxay ahlu tawxiid in nabiga la qanciyo nabiguna qanci maayo oo raalli noqon maayo inta uu ruux ku jiro ummaddiisa ka mida naar ku jiro ahlu tawxiidka loo jeeda saasuu iskugu khatimay gunaad fiican buu ku dhuftay wuxuu u gudbo hadda imaamku meeshaa hore waxaa ku jirta eh, in si si cad iyo si sarbebe alla loo baryo subxaana wa tacaala waxaa ku jira inay wanaagsan tahay markaad alla baryayso gacmaha inaad kor u qaaddo gacmaha inaad kor u qaaddo waxaa ku jira naxariista iyo danqashada suubanuhu calayhi salaatu wasalaam ilaahay u ku manaystay ilaa ummaddiisii u baryey kadibna uu ooyey inaad adugu danahaada khaaska u oydo waa laga yaabaa laakiin ilaahu hebel u naxariiso inaad naftu kaaga baxdo oo bini aadam kalea oo nin kaloo soomaaliya oo shisheeye ah waxaan umalaya u malaynaya allahuma aabbaha iyo hooyada iyo qaraabadaadi iyo macallin qur-aanku bara iyo dad un waxay idinka dhexeeya inaad u boydo waa laga yaabaa laakiin bini aadan soomaaliyeed ood dhibkiisa aragtay ilaah u naxariiso keliya oo naar badbaadi inaad la baroorato waxaan u malaya laga helaa axadu ilaahay barakeeyaanu malaynaya sidaan wey sidaan wey waxaa kaloo ku jir aniga soo sheegaya in ruuxii xil loo dhiiba aan lagu qabsano laga daba tegin loo daayo lagu ixtiraabo hebelow hebel hebel aad iska badaa annagaa ugu xusameeyey lama dhihin maxaa leeya or xilkaas soo qabsa jibriilow tartiib kala dambayntaa muhiim jiddan wey laakiin waxaa weeye soomaali waxay yaqaanaan fiidgoosi iyo nintooxsi iyo gacandhaaf wax murugsan oo weligiiba aan meel la u imaamku haw ka muhiimsan tartiibkii horu wuxuu yidhi ogow intaan ka soo hadallay iyo nabiga in la raalli gelin oon la xumaynaynin waxay khusaysaa ahlu tawxiidka baabku dabadhi waa u fiirsa baabu bayaani baababkay wadaadihii kala hadda qoray waxaan rabay xadiidka ay khuseeye baabu bayaani anna man maata cala alkufri fahuwa fi nnaar in la caddeeyo ruuxii gaalnimo ku dhinto inuu naar ku waarayo wlaa tanaalahu shafaacatu ergana gaari mayso loo ergayn maayo walaa tanfacu qaraabat lmuqarabiin qaraabo la dhow oo la dhoweeyana xukuu tari mayso alqaraaba adiiniya axadkaa iyo adiga idinka dhaxaysa wax taraysa maalinka ayadaa alqaraaba adiiniya waa maxay diinka iyo diinkaadu hadday iswaafaqaan iyo diinkii ruuxii ahlu tawxiidka markaanbu wax kuu tariya xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cafaan ibn muslim asafar albahili xadaana xamaad bnu slma can haabit waynu soo maray cafaan inuu yahy min abat الnaasi fi xamaad waxamaadun wa abat الnaasi cala iطlaaqi fi haabit can anas bn malikin radi allahu tacala canhu ana rajula nin baa qaala wuxuu ihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ayna abi waxbaan ka booda baabka meel kale ka raadsa baab lama weydiin kara aniga hmm? xadana abubakr bn abi shee maxaa kugu xiga xadana abubakr bn abi shee maxaa daba yaala kitaabkaada haddi asiga baan akrinaya xadana abu bakr bn shbt qal xadana cafan bn muslim xadana xamad bn slmta can haabit can anasin ana rajulan qaala ya rasuul allah rasuulka ayna abi aabbay xaggee bu jiraa ayna abi yani ayna makaanu abi min aljannati aw naar baa nabiga la weydiinaya aabbahay booskiisu waa xaggee ma jannu ku jira mise naar buu ku jiraa qaala suban wuxuu uhi fi naari naar buu ku jiraa falamaa qafa markuu ismajiiray ninkii falamaa qafa qafa yaqfu falama qafaa markuu ismajiiray nimanna waxay dheen waa muctalu laami bilya weeye ma aha muctalu laami bilwaw dhibba ma laha falamaa qafaa markuu ismajiiray dacaahu rasuulka u yeedhay faqaala wuxuu yidhi suubanuhu ina abii aniga aabbaha iyo wa aabaaka adiga aabbaha fi naar bay ku wada jiraan muxuu nabiga ugu yeehay markuu ismajiiray ninki inuu ninka xumaaday buu arkana isgoday intaad tiri duqi waayeelka hortay dhintay filjaahiliyati washirki ku dhintay bal warkiisa ka waran aabbaha waa ahlu naar hawl sahlan ma ah lanna waalidka iyo ilmihiisu maxaa ka dhaxeeya bacdiyaa ka dhexaysa juzu minha baa tahay gabal asaga ka tirsan baad waad danqan waad xanuunsan nabiga calayhi salaatu wasalaam xanuunsaday ooyo marka hooyadii loo sheegay in ahlu naaro tahay ma adkaysan kartid jacaylka noocaas waalid iyo u dhaxeeya jacayl ma aha xataa lagaa ajirsiinayo waa jacayl iyo maxaba hariisiya abiiciya maxabada la yska ajirsiiyo ee janno lagu galo ama naar lagu galo waa almaxaba alikhtiyaariya waa midda aad doorato ee khiyaariga ah taana falba lagu muujiyaaye qalbi lagama arko ruuxa inaad jeceshahay falkaad samaysaan garanayna alla hebel jeclida saad ku ogaatay intaad xajiday ood cumraysatay yaad keligii samsam u keentay sidee ku ogaada kan somaligad hebel jeceshahay samsamkaan keenay maxaa iska galay jacaylkayga yani dadku fitray ku hadlahayaan waxaa qalbiga howl noo taallama falkadaan xukumaynaa hebel aad baad u necab maxaa jira intaad raggii oo dhan salaantay ood fiirisad ka dhaqaaqday ood salaami weyday cadaawad aad u qabtaad oga tagtay inaad cadow u tahay inaad xabiib u tahay soomaaliya way fasiri maxay ku fasirayaan biacmaalika wa afcaalika marka jahmiyo warkeed iska dayan ku lugayn almaxaba alkhariisiya abiiciya laa yajri calayha takliifun waa qaacidaad soo kullu ma laa yuqdaru calayhi laa yajri fiihi takliif ama hayru lmuktasabi laa takliifa fiih lagu dhihi maayo aabbaha ma jeclaan jirtay hadduu gaal yahay lanno shareecadu lama timaado maa yukhaalifu اlcaqla ayb maxaa yeele aabbaha hadduu adduunka u gaalsan yahay waad jeclanaysa jacaylkana waa maxay waa mid abiici oo hariizo ilaahay kugu duubo qalbigaada ku dubanoo jacaylkii u dhexeeyey iyo maxabadii waalidii ilmihii udhexaysa wey ma aha midaad ku naargeli ama lagugu jannayn midnaba ma aha hawshaa iska ogaada isla in yahuudiyadaa sharcigu kuu fasaxa inaad guursato oo nasraanyad baa lagu fasaxa inaad guursato gaalaha jeclaanin yuhuudha jeclaanin iyo nasaaraha jeclaanin waa lagu yidhi bay dheheen wadaaddo anugu shareecadu meelay ku tiri ma arag ayib ku tiri ha jeclaanin ma arag haweli ha ka dhigannaa la yidhi laa tatakhidu yahuuda wاnasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacdi laakiin haka waladhiganaga lgu ha jeclaanay meel lagu yidhi ma arag haddii laguu fasaxay kitaabiyad guurkeedii suurat ruum maxay tidhi وmin aayaatii an khalaqa lakum min anfusikum azwaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma islaan yahuudiyad oo quruxsanoo raalliya ku ahoo bahriyad oo gaari ah oo bale ka dhacday beerkaaday la tegaysaa tan muslimadeed jecesha aad guursato ayaad ma gaalgeysa waaweyn baad tahay suuraة الruum iyo isku qaba iyo aayaة اlmaa'ida وman yatawalahum ninkii jeclaada wasay dhaheen ogu hadda anu ma dhihin waman yatawalahum minkum fainahu minhum ayadu waa yahuudiyad waadna jeclaatay adna gaal baata hawshaa iska ilaaliya khalad wey shuqulkuma laha diinta nabi moxamed calayh isalaatu wasalaam waxaa laga hadlayo waa hiilo iyo hoo iyo garab iyo gacalnimo wixii hadda idiin soo sheega afcaal baa laga hadlaya ama almaxaba alqalbiya nabigaa laga yidhi innaka laa tahdii man axbabta yuu nabigu jeclaa abu aalib muu ku gaaloobay haddaad ka shikida nabigu hawsha ayadaa adoo fadhiyaad gaal tahay adoo fadhiyaad gaal iska ilaaliya ha ku khaldamina masalaة اlmaxaba waa maxaba abiiciya khariisiya wey qalbiga banaadaga ku duuban tahay shareecaduna lama timaado firada wax bedela ama khilaafsane way toosisaa wixii ka khaldamay hagaajisaa way dhammaystirtaa way naashnaashtaa caqligay toosisaa firadaay la shaqaysaa irat allahi alatii fatara naas calayha laa tabdiila lihalq illah ha sakatii in sakatiga iska ilaaliya laydin wareerin almuhim wadaadkaani marka nabigu uu ku yidhi aabbaha naartuu ku jiraa falamaa ra'aa maa fii wajhi riwaayad axmed baa inoo caddaysay falamaa ra'a الnabi sal slam maa fii wajhihi qaala ina abii wa abaaka fi الnaar min xadiiثi wakicin can xamaad hadda waxaynu haynay xadiiثu cafaan can xamaad riwaayadii wakiic can xamaad bn slm ila akhir اxadii ayaa sidaa u cadaysay ayb waxaynu kaloo ku soo maray xadiidka laftirkiisu min ariiqi muusa bn ismaaciil atabudaki isaguna min abat الnaasi fi xamaad cinda abi daawuud can xamaad bn slm aynu ku soo maray alqaadi ciyaad imaam الnawowi abulcabaas alqurطubi saaxib اlmfhim kulligood wain kaanuu ashaacira ay yihiin xadiidkan meelay ka maraan bay waay waxay dhaheen waa calaa daahirihi calaa daahirihi wey nin walba oo shirka ku dhintay hadduu doono haba noqdo axadka oogu sokeeyo ogu xiga suubanhe waa ahlu naar naar buuna ku waaraya nabigu warkiisa waad akhrin kartaad u baahataan wuxuu hadda leeyahy wa fiihi ana man maata cala اlkufri fahuwa fi الnaar wla tanfachu qaraabaة اlmuqarabiin وفيiه أن mن maaت في الفطرة على ma كانت عليه العرب من عباadة الأوثاaن فهو في الناar bayhaqi oo asaguna ashcari aan khayr badnayn agga ashcari marka la eego kitaabkiisa dalaalika wuxuu leeyahay seen nabi maxamed aabbihii iyo hooyadii iyo awogii aan loo cadaabaynin naarna aysan ogu waaraynin maxaa yeelay nabi ciise diinkiisana maysan qaadanin kii muusena maysan qaadanin tii ibraahiimee xaniifiyadana maysan ku dhegine ashrakuu kama ashraka hayruhum wa cabadu whana kama cabada hayruhum fahuwa wa ahlu naar alxaafid alciraaqi kitaabkiisa mxuu ah maxajat alcarab mise maaajaturab buu ahaa fii fadli carab asna saasuu ku yidhi ashaaciroo dhan baa halkaa martay wadaad waani oo suyuui la yidhaa waani ah ayaa kutub lixa ka qoray ayb waa min ducaat alwaaniya cindi in badanna waan ka hadlay ayb wadaadkaasii rag lamida ku nafbaxoo nebi maxamed hooyadii aabihi waa la soo nooleeyey way kadibna way rumeeyeen axadiid mawduucaada haddaad naga diidaan bay dhaheen ahlu fatra ahay lababa ahlu janno w hooyadii iyo iyo nabiga aabbihii iyo awoyaashii janna la waa abaaiil diinu waxaa weeye ibliis laa diin lmuslimiin iska ogo sidaa nabiga kuu sheegay idan ninkan muxuu ku naalgelayaa ashirk wa cibaadat alawthaan buu ku naalgelaya wayna iman doontaa maxaa yeele waxaa ku jira cumuum اlcilla wixii aad ku cadaabtay abu aalib Ah, eh, cabdulmualib iyo cabdulahi bn cabdilmualib iyo aamire lagu naaray oo ilaahay khayrkii inay caabudeenna ah, yaa axad walba lagu naaraya axad walba kaasuu ku cadaab mudanaya masalada ah marka eh, ahlu fatray ahaayeen ahlu fatra in loo naxariiso ilahay ma sheegin subxaanah wa tacaala meel uu qur-aanka ku yahy alfatra inaan la cadaabayna ma jiraan laa yuujad hal aayad oo tilmaamaysa ahlu fatro waxa la inay janno gelayaan oo la cadaabayan laa yuujad fi kitaab illah waa iftira cala kitaab u badan lala soo bodo waa maxay wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuul dabagoosi baa la yidhah haddaan ka hadlaaya aayadda lixaaqeeda dambe iyo sibaaqeeda ka horeeya iyo siyaaqay ku timid akhriya waxaa laga hadlaya adduun ku rogi mayno oo dhulka la fujin mayno waidaa aradna an nuhlika qaryatan jannama qaryaa ka jirta iyo tuulooyin iyo dhurla degan iyo biyaano cibaaraad yaa ka jirta soo akhriya haddaad diiddo ayadda xujo kugu ah ayadda laftirkeeda tilmaamaysa in nin walbo ilahay hayrkii cabdo la cadaabayo tilmaantay aayado kale waxay caddeeyeen ilaahay inaysan jirin ilaahay inuu yidhi ummad ma jirto ilaa rasuul baan u walaqad bacana fii kulli ummatin rasuula aayadda israna maxay tidhi wma kuna mucadibiina xatى nabcaa rasuula bacana fi kuli ummatin rasuula wlkuli qowmi haad wain min ummati ila khala fiiha nadiir kulama salahum fawjun kulama ulqiya fiiha fawjun sa'lhum khazanatuha alam yأtikum nadiir qaaluu bala qad jaءna nadiiru fakadabna isku qaba aayaduhu laa yuujad axad fi اdunya aw umma min alumam aan loo dirin rasuul markii inteed ka keentay aayadda waxaan leenahay wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula xarfu haya ku jira xarfu hayo xataa maxaa lagu yaqaanaa xataa waxa ka dambeeya iyo waxa ka horeeya xukumkoodu waa kala duwan yahay bataa mise ma aha hebelow waxaad tidhi ku siin mahaye shantan kun ilaa ahee aad biyo ii keento markaan biyaha kuu keeno wixii ka horeeya biyokeenidda iyo wixii ka dambeeya biyokeenidda sonya kala duwanaadan maaha ilaahay wuxuu uhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuula waqad bacaa allahu alrusula fii kulli umma axad walboo la caabudo bishirki lagu caabudo cafwan ashar axad walboo la cadaabaan rabaa bishirki lagu cadaabo qad cudiba bacda irsaal rusul aayadaha isku qabta axad walbo ilaahay shirki uu ku cadaabay iyo gaalnimo wuxuu cadaabay bacdamaa arsala ilayhi rasuula bidaliili qowlihi tacaala walaqad bacana fi kuli ummati rasuula wma arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir baa kuwa intaas qolyaa ku dhaga shan aayadood yaa qur sheegay in quraysh aan loo dirin iyo carab litundira qowma ma undira aabbaa'uhum fahum haafiluun wma arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir iyo aayaddii suuratu sajda iyo akhriya idinku waxaa la yidhi waxaa weeye nadiir khaasa oo mubaashira loo jeedaa nadiir mubaashir ah carab ooma iman bidaliil nebiyulaahi ibraahim diinkiisii way haysteen qaybo ka mida nabigana way kula doodi jireen xog bay ka hayeen diintii nabi muuse qaybo ka mid ah ayagaa qaatay carab xog ka hayeen diinta nabiyulaahi ciisa waraaqa waa soo martay howlihiisii <clears throat> qayb waxay lahayn muwaxidiinoo xunafaa ka qus ibnu saacida wa zayd ibni camr annufayl alcadawi saciid ibnu zayd aabbihi ayi diin ay ambiya la yimaadeen xog bay ka hayeen kacbada waxaa ugu sawiraa nabiyulaahi ibraahim iyo ismaaciil sawirraa oga nabigu way kula doodeen suuraة sra ka akhriya xataa tafjur la min ardi yanbuucan ayada marka la fasirayo salafku iyo saxaaba iyo xadiidta ku timid nabi muuse wuxuu la yimid oo bad baa loo kala jexeen noo kala jeex bay dheheen ciise dadku noolayn jireen noo noole awyaashaana keen haddaad nabi tahay nabi walba mucjizada la siiyey nabiga ku qabteen dhekeen markaasaan ku raacaynaa buuraha naga kala ilahi wamaa manacna an nursila biاlaayaati ila an kadaba biha اlأwaluun ha ku mashquul nabi all diinta wad kuwaan haddaan intaan aayad siiyo ay juuq yidhaahdaan waan rogi sidii nabi nuux qoomkii baa mawdku ka adeegi iska dhex soco dacwada gaadhsi in ba alla kaa siin inta kala faraha ka qaad mawdkaa ka adeegi doonee ha ku khaldamin sideeduba laa yushriku mushrikun fi اdunya ila bacda irsaali الrusul ha ku khaldamin sideeduba haddaad diiddo waxaan leenaha wma kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula waa daliil caam ah adila khaasaa ku timid fi tacdiibi kuli mushrikin fi jamiici اlasminati wاlamkina shirkiga adilada ka hadlay baana ka khaasan adilada guuda cadaabka anfiday walaa tacaruda bayna khaasin wa caamin sidaa u fahmo aan iskaga tago kusii mashquuli maayo baabun fii qowlihi tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin nabi allow waandir udig wixii ku yimid cashiirataka sokeeyahaada alaqrabin waliba sii dhow udigoo khayrka gaadhsii xadaanaa qutaybat bnu saciid وزhayر بن xرب قال xadثna جرير بن cبدالحميد الضبي عن cabdالملك بن عmayر بن سويد اللkhمي waa waxiidun fii tarjamati keligii baa ku jira magaca wax iskale fii saxiixi muslim cabdimalik bni cumayr can muusa bni alxata alx bni cubaydilaahi taymi wiilkiisii weeye waa min kibaari taabiciin can muusa bni alxata bni cubayd isna waa waxiidun fi tarjama magacaas muusa bni alxa keligii baa ku jira fii saxiixi muslim can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal lama unzilat hadihi اlaaya aayadda markii la soo dejiyey waandir nabi allow udig cashiirataka sokeeyahaada alla qarabiina ee igaalada udeg dacaa rasuullah rasuulka ilaahi baa u yeedhay qurayshan buu iskugu yeedhay faijtamacuu waa kulmeen waa isu yimaadeen facamma digitaankii buu nabigu baahiyey wakhasa digitaankii buu gooni yeelay hoos buu dhigay wey oo jilib hoose iyo qoys hoosuu la hadlay faqaala wuxuu yidhi wahada tafsiil lima ujmila facama alindaara wakhasa alindaarti ayuu hadda la tafsiilinaya yaa bani kacb bnu ay ree kacablayow waa qoysku u sareeye meeshuu nabigu ka qabtay taxdiid me waa miaal wuxuu nabigu maalinkaa ku hadlay waxaa weeye jilibka u sarreeya ee meesha dega ee maka jooga ilaa kii u hooseeya nabigu ka hadlay riwaayadka marka lasu keeno kulli saasay keenayaan quraysh ma nadar ibnu maalik baa ibnu kinaana nadar ibnu kinaana miya mise waa labadaaba waa lasku haya aqwaal kalena waa jira dhib ma lah anqiduu koriya anfusakum naftiina ka badbaadiya min annaari naarta ka badbaadiya yaa murata bna kacb waa dee wiiluu sii dhalay kacb lu'ay qoyskaa reer anfusakum min annaar yaa bani cabdishams soo ma aragtay hadda inay kala dambayso waxaa la in laga bilaabo haddii takhsiis loo jeedo bani cabdimunaaf haddii tacmiil loo jeedana bani cabdishams ayib yaa bani cabdishams reer bani cabdishim aqidu anfusakum naftiinna ka koriya min annaari naar ka koriya yaa bani cabdimanaaf cabdimanaaf cafwan reer cabdimanaaf waa qoyska nabigu ka dhashay anqidu anfusakum min annaar yaa bani haashimin reer bani haashimow jilib hoose anqidu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib reer cabdimualib anqidu anfusakum min annaar yaa faatimatu faaimo waa gabadhiisi subanu calayh salaat wasalaam anqidii nafsaki naftaada ka kori oo ka badbaadi min annaar fainii anugu la amliku ma hananayo lakum idinku dhammaantiin min allahi min cadaab illaahi shayan waxba idinka tari maayo hayra ana lakum raximan laakiin hase ahaatee xidid baad leedihiin iyo hilib hayra ana lakum waxaa idin ahaadeen raximan ay qaraabatan saabulluhaa waan qoynayaa qaraabanimadkaas bibilaalihaa qoyaankeedaan ku xidhiirin weeye xadhiggeeda goyn maayo albilaal iyo balalkan hadda waa kinaaya can silat raxim wacadami qaicatiha in qaraabanada la xidhiyo la goynin baa looga jeedaa wakii xadii dacfi ku jiro wadaadana taxsiiniya u ahaa buluu araamakum walow bisalaam qaraabadana iyo xididkiina iyo sokoyiinna xidhiidhiya oo qooya salaam baa allah ka dhigay see tahay maxaa lagu barya ba alla ka dhigo ayb wax kale hadaad u awoodo wey ayra lakum ana lakum raximan baayahda haddaad gaalowdaan iyo haddaad islaantaanba qaraabaad leedihiin wey iyo hilib aan xidhiidhinayo amaa laakiin naarta ilaahay cadaabkiisu waxba idinka tari maayo xadiidka marka xoogo waxaa ku jira cinda bacd ahlicilmi waxaa ku jira waa mursal min rasl saxaaba leanna qisadan markay dhacaysay ee aayaddu ay soo degtay nabiguna uu quraysh iskugu yeedhay kor iyo hoos u dhigay jilijilib u degay abu hurere ma islaamin aayadduna markay ku soo degtay abu hurerna wuxuu islaamay waad garanaysaa ayb markii khaybar loo sii baxahay marka waa mursalu saxaabi waana xuja cindaha ahlicilmi oo ogtihiin wadaadna waxay leeyihiin hadegdegin wadaadow waxaa weeye qisadu dhowr goor bay dhacday dhowr goor ayay dhacday inay dhowr goor dhaceen waxaa u daliila xilliga aayaddu ay degtay ee nabigu uu qoraysh iskuu yeedhayo waa awaa'ilkii dacwada nabiga calayh isalaat wasalaam faadmo marka nabigu ku halqabsado faadmo waa islaam weyn faadmo marka waa ilmo yaroo daa'ima inuu nabigu faatima ku halqabsaday oo siduu qurash oola hadlay oola hadlay waxay tusaysaa faatima inay gabar weyn gashaanti ata ama reer ba leedahay taa marka waxay tusaysaa inuu soo gaadhayo dhowr goorbu nabiga ku celiyey amarkan rabbi u dira wa andir casiirataka la yidhi hal mar ma ahayn akara min maruu dhacay madiinuu dhacay oo maku dhacay oo maku ku noqnoqday adilayna leedahay inaysan hal mar ahayn adilay leedahay si gooniah buu nabiga ola hadlay qraysh si gaara oo hadlay reer bani haashim bal wuxuu la fariistay duqaydii wixii adeeryaashii ka noolaa abu aalib abulahab xamse cabaas iyo wuxuu la fadhiistay wixii markaa ka joogo dhan gooni cali buu yidhi noo sab intuu raashin u dhiibay hilib noo kari markii caanana noo keen raashinkii raashin yar buu kariyey caano yar dhiilla waa keenay waxay iyagu dhaleen adeeryaashii iyo nabiga iyo cali baa hawshii iyadoo raashin wax isku bedelin baa la cunay oo weelashida u buuxaan nabigu wuxuu rabay inuu hadal bilaa abulahab baa ka boobay abulahab baa hadalkii boobay adeerkii markaasuu yidhi maxaad iskugu kaayayeedha waaoga waxaad iskugu kaayayeedha waxaad doonaysaa inaan sixirkaadii balaadaad nugu aafaysi diidnay oo inaan kiciya meesha nabigu raashinkiina waa laga cunay iyo biyihii waa laga dhamay kelimana muusan jeedin asagii cali keliya meesha ku soo haay nabig wuxuu i maanta wina gaaday bal maalin kale aan sugaynaa suuriya kale ay u sameeyeen suuriyada labaad markii la sameeyey intuusa abulahab hadlina af tirtiranin yuu nabigu yuu bilaabay xadiidki in alxamdu lilah baa ku bilaabatay aayadii diinka loogu yeedhay wax meeshii ka raaca nabigu waa waaye cali keliyaa yidhi wuxuu yahay ii gargaari raacayo walaalkay noqda filjanna cali keligoo yar wuxuu cali anaa dadka ugu madaxweynaa ogu cawalkuusnaa ogu tabaryaraa ogu mijimadhudhuubnaa yani ilmo yar baan ahaa wey xuur yar baan ahaa qolyihi reeiraan yar baan ahaa eh, ali marka dadkii oo dhan waa kala dareereen abulahab eh, si goonia ah, dagaal goonia ah asagii nabiga ka dhexeeyey calayhi salaatu wasalaam cadaawad gooni uu qabay cadaawada goon nabigu qabay laba arrimood baa lagu sababeeyaa gaalku haba gaaloobo laakiin sabab adduunyuhu eersadaa oo qiil ka dhigta oo sheegta intaan nabiga la dirin oo rasuul laga dhiga isagoo labaatan jiroo nin weyn ah yaa waxaa dagaalamo isqabtay abu aalib iyo abulahab fooda isgeliyey abu aalib baa laga xoog dhulka la dhigtay marka abulahab oo abu aalib rifahaya yuu nabigu ku soo baxay labada garab intuu qabtay abulahab buu nabigu cirka u tuuray dhulka ku dhacay odaygu waa kala jabay abulahab meeshaa codad buu ka qaaday wuxuu abu aalib iyo anugu labaduba adeer baan kuu nahay maxaad iiga heelisay oma sinayn abu aalib waa aabbihii soo koriyey kixiga dadko dhanba marka nabigu waa iskaga aamusa oma lama murmo waa u siman yihiin xagga dhalashada oo nin walbo adeerkii laakiin aalim baa tahay bu waa ka gardaran tahay maxaad ogu dilaysaa maxay tahay sidaa cuqdad ba halkaa ka qaaday markuu abu aalib geeriyooday qurayshnimo caqli badan bay ahaayeen gaalnimaa aafaysay in badanoo iyaga kamidaan ujeedaay la fadheen xal abulahabow ninkan wiilkan muxamed ee diinka sheegaya ee socday ee carab nafta u keentee nafta loo keenay axad kaa xiga ma jiro walaalkaagii difaac jirna waa dhintay soo gobanimaha le wiilka garab istaagto haddaad doonta diin baada ku raacine sida walaalka uu yeeli jiray wuxuu hal su baan weydiina hadduu ii jawaabo waan raaci waan difaaci waana taageeri maxay tahay aabbaha iyo awiyaaha xaggee jiraan baan dhihi buu hadduu dhah naar bay ku jiraan qurayshi maxay idinla tahay fiiji bay dhaheen waa ka carar baldariis u fiirso nabigu u yimid wuxuu idhi eh, maxamedow aabbaha cabdullaahi iyo cabdilmualib iyo aabbihii iyo aabbihii reerkii quraysheed haddee ka warran baa ahalkii nabigu wuxuu kulligood ahlu naar wey tawxiidku ma malaha mujaamala iyo siyaasadii kalaamta diblomaasiya ma shaqaynayo waa kala bax naar ba ku jira aniga bes bay tahay horna col baan ahayn haddana waa israaciye abulaha marka nin khayr daran buu ahaa ayib marka waxaan u jeedaa qisadan ah in nabigu dhowr goor buu u yeedhay qaraabadii u digay marka in lagu degdego xadiidku waa mursal min maraasili abi hurayrata lannahu lam yaxdur lqisata waxay u baahan tahay daliil xoog badan xaafidkuna waa taxqiijiy fatxbaariga in akara min mara ilaa afar goor shan goor ay dhacdo qisadu oo nabiga ku celcel dhaqan buu u lahaa nabigu shaygu mar sameeyo khayr inuu ku celceliyo aayaddana marka walba uu nabigu akhriyo inuu sameeyaba laga yaaba aan iskaga tagno waxadana cubaydillaah ibn cumar alqawaaririyu xadana abu cawaanata wadaax can cabdilmalik bni cumayr alahmi bihada isnaadi buu noogu tabiy wa xadiiu jariirin atamu waashbacu xadiiu jariir yaa atamu ka dhammaystiran wa ashbacu ka ballaadhan min xadiii man abi cawaana xadiiثu abi cawaana jariir can cabdالmلك somaydan soo marin hunaana waa maxay waa abu cawaanata can cabdالmلك ayb xadaثna cabdالlahi بn mxamed bn abdلlah بn numayr xadana wakiic بن الجراح الرؤاسي أبو سفyان ويuنس بن بukayr الشhaybاني قاaلا waxay dhn labadaa wadaad waxbaan ka booday cubaydالlah waan soo akhriya had xageda adeeg xadana mxamed bn cabdlah bn mayrin xadana wakiic wayunis bn bukayrin qaala xadana hishaam bn curwata can abihi curwat bn zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha umuna caaisha waynu soo maray inta xadiidkay ku leeday fi saxi muslim imise wey xadana qaala waxay tiri hooyadeen lama nazlad waxaad ka dhihi caaisho waxaad ka tiri fii abi hurayra lannu caaisha xilliga qisadu dhacaysa fii awaa'iliha gabar yar bay ahayd gabadhfaadumiya caashiya weynaa faaduma weyn la socda ayib faaduma weyneed marka caaisha xilligaa ayadaa ah waa yarayd weeye mana soo gaareen qisadu laba mid baan u khiyaar leenahay inaan dhahno qisadu nabigu wuxuu ku celiyey dhowr goor oo caaisho way ka qayb gashay walaa irsaala inaad tada waa mursal miraasil saxaabo oo caaisho waxay ka qaadatay saxaabadii w aabbaheeda iyo raggi weynaa bay ka qaadatay iyo hooyada umurumaan oo saxaabiyadoo qiimo badnaydba dhib mala lama naزlat markay degtay waandir cashiirata alaqrabiin qaama rasuullah rasuulka ilaahi baa ku joogsaday cala safa buurta safa lo odhan jiray faqaala wuxuu idhi yaa faatimatu binta muxammadin faatimada inay muxamed ahayday yaa safiyatu binta cabdilmualib safiyada ina eydadii yaa bani cabdilmualib reer cabdilmualibow laa amliku lakum min allahi shay ilaahay cadaabkiisa waba idinkama tari kara anugu wey haddaydan la imanin twiid iyo iimaan saluni i min maali hantidayda maa shitum waxaad doonta waa idin siin karaa maanta addunya qaban karaa wey somaali way taqana adunka wa laystara nin walba akhra camalkiibu la tagay eh, qaraanka wax ka bixi waxaa keen bay ku adduunka wax laystara aakhro nin walba iyo intiisa waxadaanii xarmalatu bnu yaxya tujiibi akhbarna ibnu wahbin cabdullah qaala akhbarnii yunis بن يزيد الأyلي عن شhاب الزهري قال أخبرني بن المسيب سعيد وأبو سلم عبدالرحمن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم حيiنa أنزل عليه rasuulka ilah wuxuu hi markii lagu dejiyey وأndir cashيiرaتك الأقربين يا macشhaرa qرayشhin qurayshay quraysh kulankeeday quraysh tolkayo weyada wuxuu nabigu ka hadlay ishtaruu iibsada anfusakum min allah naftiina badbaadiya aanqidudu bay la too tahay laa uni cankum min allahi ayan ya bani cabdmualib laa uni cankum min allahi hayan ya cabaas bna cabdmualib laa uni canka min allahi hayan ya safiyatu camata rasuulilah safiyada nabiga eedadii ahayday laa uni deeqi maayo kaa tari maayo cankii ay xaggaada min allahi ay min cadaabi wa ciqaabihi hayan waxba kaagama qaban kara weeye ayb haddii adan la imanin sababkii aan wax kugu tari lahaa waa sababkee shafaacadu shuruud iyo sabab bay leeyahy sababu shafaacati waa aliimaan sababka keenaya in lagu shafeeco wax lagu taro waa in iimaan iyo tawxiid lagaa helo waana shafaacada waxaan u jeednaa naarta lagaga soo baxaayay shuruuddeedu waa maxay waa in loo idmo shaafica waa in loo idmo man da ladii yashfac cindahu ilaa biidnihi adigu waa inaad ahlu tawxiid tahay haddaan ka reebno oon kaa shardi ka dhigna waa khayr laakiin sabab ku daa waxaa kaloo shardi ah adiga mashfuuculahogaana in laguu shafeeco waa in la idmo shaafici idan waa in uu haysto idan guud haddana la yihahda cabdulaahi iyo geed iyo jaamic waa loo shafeece qaadi karo idan khaas ah yowmaidin laa tanfacu shafaacatu ila man aadina lahu الraxmaanu waradya lahu qowla walaa yashfacuuna ila liman irtadaa idan shuruud iyo sabab bay leedahay cilaة wa sharطun ayb marka nabigu tiibuu ka hadlaya yaa faaimatu binta rasuulilaahi salini weydiisa bimaa shiti waxaa doonto oo maalkayga laa uni canki min allahi shayan hadadan asalkii iyo lmn iyo towxiidkii waxadanii camr naaqid camr bn muxamed bn bukayr annaaqidu xadana mucaawiyat bn camrin alsdiyu xadana zaaid bn qudaamat abu salt aaqafi xadana cabdulahi bn dakwaan cabdulahi bn dakwaan wuu kuu cadeeye abu zinaad ninki la abu zinaad ayib bdn hrm abuzinaad kunyadiisii magaciisina saaka waa kuu cadeeye muslim cabdulahi bnu dakwan naxw haadaa bay noo tabiyeen xadiidka mid lamida muxuu u jeedaa acraj baa wuxuu mutaabacaynayaa ibn musayab iyo abu salm abu salm mutaabacaynaya fadakara wuxuu sheegay acraj baa sheegaya naxw haada xadiidka soo hormaroo kale oo yuu sheegay xadana abu kamil aljaxdariy wasman fudayl ibn xusein waynu soo maray dhowr goor wadaadkaas fudayl ibn xusein aljaxdari xadana yaziid bn zurayc albasri xadana ataymiyu ataymiyu huna hadduu dhaco la idlaaqo waa sulayman tarkhan ataymi muctamir aabbihi muctamir aabbihi weeye sulayman tarkhan ataymi can abi cumaan annahdiy cabdiraxmaan mallin ama mullin waa la sheega waa mashhuurun bikunyatihi laa bismihi can qabiisata bn اlmukhaariq alhilaali qabiisa mukhaariq ibn shadaad cafwan cabdillahi ibn shadaad alhilaali baa la yidhahdaa lahu xadiiثani fi saxi muslim laba xadiiث bas ayuu ku leeyay fi saxi muslim saxaabigan qabiis mukhaariq alcaamiri alhilaali laba xadiiث buu leeyay kan hadda aynu hayna maqruunka ah ee uu isku lahay asagii zuhayr buu isku lahay zuhayrna waa saxaabi kale iyo xadiiث inoogu iman doona in sha allahu tacaala fi kitaab اljanaa'iz kun afartan iyo afar kun afartan labadaa xadiid isuu ku leeyahay fi saxiix muslim wa zuhayr ibni camrin alhilaali alcaamiri waa ilma adeer qabiise iyo zuhayr asaguna halka xadiid bas uu leeyahay lahu hada alxadiiث اlwaaxid اlmaqruunu bixadiiثi qabiisa qabiise waad garanaysaa waa ninka nabigu dhihi jira yaa qabiisa su-aashu ma bannaano in balaayo dhacdo mooyeen oo ka noqoto soo ma garanaysaan buluuqa iyo riyaadkii caanka ku ahayd ka soo farxalateen wadaadkii warin jiray wey ee nabiguna uu la hadli jiray calayhi salaatu wasalaam qabiis bin makhaariq labadaa saaabi waxay idhaahdeen lama nazlad markay degtay waandir cashiirataka alaqrabiina qaalabay ku ficnayd ama qaalu laakiin maadaama isku lafdi yihiin isku macnana warin hayaan labadii wadaad hal buu ka soo qaaday muslim anoo da qaala ii dhigan qaalabaa idiin qoran nusakda catiiqadee fiican qaala bisa ku qoran baa layidhi qaalada dagaal baad ka hagaajisateen idinka gadaal ka hagaajista yani kutubtii ragga daawacay baa gadaal ka hagaajiyay baa loo jeeda ya qaaladaa sax ah oo lagu wariyey asalkiisa idan wuxuu ka soo qa ka rajulin waaxidin ayib labada ruuxee isku ladhan ee isku fikirka ah ee isku midka ah soomaaliya waxay ku leeyiin hebel iyo hebel haddaad laba nin moodo waad khaldan tahay hal nin ka soo qaad ayib <clears throat> qaal wuxuu yidhi inalaqa nabiyulahi nabiga ilaahay baa aaday xaggee aaday ilaa radmatin kudumbuur buu aaday radmadu asalkeedu annagu hadde wadaadduka humburman dhihi jirayna waa dhagaxa la isa saaray een shamita lahayn dhagaxyo waaweyn baad soo qaadi waad rastay waad kor saari taag baad ka dhigi xaggana madan shamitanin dhooba iskumada dhajinin qalqal iskumada dhajinin almihim waa unkudumbuur taag dhagax ka samaysan buu nabiga ku istaagay oo min jabinin dhagax ka tirsan w ka tirsan facalaa nabigu wuxuu koray aclaaha xajaran qowga asaga dhagax u sarreeye buu ku istaagay ama kudumbuurtii radmadii dhagax u sarreeyey buu ku istaagay uma naadaa nabigu waa dhawaaqay muxuu yidhi bani cabdi eh, manaafaah yaa bani cabdimanaafah yaa reer cabdimanaafo aheey weeye innii nadiirun digaanahay anugu inamaa maalii aniga tusaalahaygu waxaa weeye wamaalukum iyo tusaalihiinnu ka maali rajulin nin oo kalean la toonnahay marka xaaladaydu iyo xaaladeen lasu eego nin baynu la toonnahay ra'a alcaduwa cadowga arkay fainalaqa dhaqaaqay yarbow asagoo ilaalaynaya yarbau ahlahu yarbau waa rabiicadii wixii la odhan jiray sahan iyo ilaalo ninka baxa ee horbaxyeeya ee cadowgii meeshuu soo jiro ogaada iyo dhanku ka soo socda waxaa la yihahdaa rabiica rabiica la yihahdaa yarbaw ama sahaminay ahlow ahalkiisii u noqday kadibna cadow arkay wey oo fakhashiya ka cabsaday an yasbiqu cadow inay oga hormaraan reerkii isagoo sahan ku maqanoo ilaalo wuxuu arkay cadowgoo dabamarayba oo agga reerku u dhaafay muxuu samayn orad kama gaao cadowga ka horeeyaba wuu dhawaaqi marka ama risaad baad sii ridi ama gamuun baad tuuri ama waad uubatayn war ka baxaay baad leedahay ayib hubkaa la boobahaya fajacala gudagala yahtifu inuu dhawaaqayo yasruk wayasiix muxuu leeyahay yaa abaaxaah yaa sabaaxaah waa eray carab isticmaasho cadowgii baa aroor idan galay waa aroor weerar aroorgal weeye yaa saaxiibkay maaha yaa sabaaxa ay hajama caduwukum sabaaxan hajamakum caduwukum sabaaxan wey cadowgiina baa idin weeraray aroornimo waa xero ku gal kaasaa sabaaxaa la yidhahdaa war ka baxaa xerada laydinku galay wey walhalkaa inoo jooga maanta wallahu subxana wa